رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sanadku waa isaan aragno waa sanad aada u dheer waa sanadkii ugu dheeraayoon soo aragno oo weli imid intaa leeg maynaan soo arag mana jiro wax intaa ka dheerba kitaabka kuma jiro waa tisaaci ama sagaal ayaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi muslim maanta u dhexeeya <clears throat> e walow sanadka laba ninoo kale ay ku biirayaan waayo saddex sheekh buu ka wada warinaya koob iyo toban dadka tirsan imika halkan ay yihiin laakiin markaan eegna sanadka waa sagaal buu noqonaya waana sanadka ugu dheer ee mslim yeesh ugu naasilsan baan ujeedaa ee ugu dhaadhacsan ee uu mslim leeyahay raggan <clears throat> waxaan filayaa intooda badan horta waan soo aragnay waana marka saddexda hore sheekhadiisa la dhaafo waa dad reer madine ah cmr بن الناqd cmr بن محamed الناqd iyo abubakr iبn نdr iبn abi نdri oo aabihii ndri awogii kunyadiisana abi ndri baa la yidhah awowgaasna waxaan soo aragnay si abubakr awogii kaba warinaya hash بن الqasim ama qaysar mqadimadii baan kusoo aragnay iyo cabd بن xumayd intuba atbaacu taabiciintii raggii la kulma yidheen way isku dhow dhow yihiin ba <clears throat> xagga marka la eego dabaqada markaa saddexdoodaba maxay yidhaaheen xadaثana yacqubu oo saddexdan sheekee muslim uu xadiidka ka maqlay sheekh keliyay wada leeyihiin oy ka wada maqleen sheekuna waa yacquub ibn ibrahim ibn sacd lafdigana laakiin muxuu leeyahy lafdiga xadiidka inoo soo socda waxaa leh cabd ibn xumayd lafdigiisii weeye qolooyin kale macnihii way la wadaagsadeen ee waxyaalaha dee alfaada ay ku kala dunaanayaan baa jire bal xagga macnaha mooyaane oy wada leeyihin mooye lafdiga cabd بn xumayd sheeka mslim baa leh yacquub ibn ibrahim ibnu sacad abihi buu ka warinayaa waynu soo aragnay kolley waana cabdiraxmaan ibnu cawf qoys adigu dee waa dadkiisii ama nasligiisii yacquub ibn ibrahim ibnu sacad iyo abihi ibrahim ibnu sacad ibnu ibrahim ibn cabdiraxmaan ibnu cawf kolley isagoo aysan u kala warinayaan inagamay dheereen iimaantan ku jirnay saalex ibnu kaysaanna waan soo aragno ninkii zuhri kaba warinayay isagoo ka weyne kolna ay sharaxyada dhacday sagaashan jir inuu isagoo zuhri wax ka bartay lakin taa wixii kusugna aan soo maray bal intaasi waa intaan soo aragnay waxaa markaa cusub un xaris jacfar بn cabdالlah cabdiلرaحman ibn miswar iyo abi raafic horta waxyaalaha sanadka sii dhaadhiciyey waxaa kaba mid ah yacquub ibnu ibrahim bal matala markaan eegna iyo aabihii atbaacu taabiciintii bay kaga mid yihiin waa laba lakin صالح بن kaysan iyo xarث بن markaa fudayl iyo jacفar ibn cabdالlahi بن الحakم iyo cabdiرaحman ibn msr intuba waa taabiciin marka afar taabici baa xadiiska midba mid kasii warinayaayo tan baa markaa dhaadhac badan keenta hadda kol kol taabici keligi galo ama laba taabici galaba afar taabici ay sanadkii galeen taas waa xagga نزulka waxa uba keenay marka ninkan xarث la yidhaaho kolley magaciisa o dhanna waa inoo keeni doonaayo xarث ibn الfudayl alkhadmi muslimka xadiidkan un buu ku leeyahay meel kale inooguma dambeeyo halkan un buu kuba sugan yahay waana ninkaa taabicigan sheegayno ninka kale isna cabdiraحmaan ibn msr ibn mkrama abihi waa صaxaabi msr ibn mkrama isaguna xadiidkan un mooye xadiid kale u muslim ku leeyahay ma jirto oo meel kale kuma sugna oo labadooduba markaa marka la eego aad bay u axaadiis yaryihiin kitaabkana xadiidkan un bay ku leeyihin meel kale kuma laha maxaa kaloo xadiidka galay laba صaxaabi baa wada galay oo abu raafic waa mawlى rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam markii hore cabaas baa lahaan jirayba cabaas baa adigu rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh uga hibeeye sida la yidhaah markii dambena markuu ugu bishaareeyey cabaas islaamkiisa isaga islaamkiisa waa horeeyeyba ayuu rasuulku xoreeyey salawaat ullahi wasalaamu aleyh markaa waa nin mawle ah oo rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh mawaalidiisii kaba mid ah waa saxaabi saxaabi kaleu kasii warinaya umuurahan baa xadiidka sanadkiisa dheereeyey cabdillahi bn mascuud bal waa umuuraha sanadkan wuxuu yihi marka cabdالlahi بn mascuud ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay qaala wuxuu yihi ma min nebiyi nebi ma jiro nebigaasoo bacatahu llahu ilaahay soo diray oo uu diray fii ummatin ummad qabli aniga hortay ahayd nebi ilaahay u diray waa rasuulba dee ummad aniga iga horeysay ma jiro ilaa oo la helo oo uu jiro kaana lahu waxa nebigaa u sugnaa min ummatii ummadiisa xaggeeda ugaba sugnaa xawaariyuuna wa asxaabu waa kuwa isaga dee asxaabtiisii gaarka ahayd ah ee waxa weeyaan marka la eego suxbadoodan iyo rumaynta iyo raacitaankooda ay saafiga iyo khaaliskaba ahayd iyo asxaab buu ku lahaa oo macnaa dee dad un baa rumeeyey dadkaa rumeeyeyna kuwo isaga kuwa ansaartiisiiba ahaa aada iyo aada isaga ugu dhowaa u nusraynayey waxa weeyaan suxbadooda iyo iimaankooda iyo waxyaalahaasna dee wax dhaba oo khaalisa ay ahaayeen ayuu ku lahaa ummadiisa nebi kastaaba oo <coughs> ambiyadii rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh kaba horreeye kaba mid ah bal laftiga dee xawaariyunana kolley mfradkiisu xawaariyun weeye macaanidai kuma fasireen de waa de alkhulsaan ama de aduga kuwa de صixbadoodan iyo marka la ego umuurahoodu ay dee khaaliska ahaayeen isaga nebiga u nusreynaya hagaag u raacsanaa un weyn xadiidku markaa wuxuu keenaya nebi kastoo ilaahay soo diray inuu lahaa dad asxaab ah uu lahaa kuwa xawaariyiinta taas buu keenayaa nebi kastoo ilaahay soo diray inuu taa lahaaba waxaana jirta oo xadiid bal masalan isagoo saxiixaba inooguba sugan ama saxiixeyn rasuulka ilaahay iyadoo de ay manaamna ahayd rusushii ama ambiyadii loo bandhigay inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sheegayba inuu soo maray isaga dee nebi wa macahu rahb waa loo la tusay waa maray nebi dee jamaaca ayaa laba socotay iyo nebiy wa macahu rajulu aw rajulaan nin ama laba ayuun baaba laba socday waxaa kaloo meesha jirtay wnebiyu wa nebiyu walaysa macahu axad inuu nebi soo marayo la tusay iyadoonu waxa weeye cid la socotaaba jirin dee markii dambena nebi muuse ayuu arkay oo waxa weeye dee dad aad iyo aad u badan oo markii hore ummaddiisa u qaatay haddana ummaddiisiiyo dee waatii bishaaradii iyo in toddobaatan kun oo dee jannada taa ku gelaya xadiidkii cukaashay oo xadiidkii dee taasi ay laba socotay marka xadiidkaasi muxuu keenaya ambiyadii ilaahay soo diray barhkood inaanay asxaab lahayn cid raacday aanay lahayn taas waa kan rasuulka ilaahiyba salawaat ullahi wasalaamu aleyh dee taa uu kuba arkay ee laba tusay halkana cibaaradan ah ma min nebiyin nebi waa nakiro siyaaqu nafyi ku sugan nakiradna hadday siyaaq nafyi dhacdo cumuum bay faa'iideysaa marka macnuu muxuu noqonayaa nebi kasta ilaahay soo dirayba wuxuu lahaa xawaariyiin iyo asxaab ayuu lahaa welibana cumuum ha faa'iideyse hadday oo kale mini la socoto minta halkan iska zaa'iday noqonaysaa lakiin macnay leedahay oo ay la socoto nafyigan meesha jira cumuumka uu leeyahay ama istiqraaqa uu keenayo ayay adkaysaayo markaas oo kale waxa ay dee noqotaa ifaadada ay cumuum faa'iideyneysaa wax sariixa nas oo macnaa tan bal xadiidkaa kalena waa jiraa lakiin dee walow cumuumkaasi uu jiro waxaan kaba dhigaynaa kaa kale inuu inoo khaas walow lafdigani cumuumka adag uu leeyahay oo markaa macni aan kuba xambaarayno rusushii ilaahay soo diray intoodii badnayd ayaa xaaladoodu tan ahayd waayo de xadiidka kalea wuxuu u daliil yahay inay ambiye aan cidba raacin ay jireen ee ha lagaba badnaado kuwa kale ama ha kala yaryaraadeene dadu ay raaceen ha kaba badnaadeene bal markaa xadiidkan waxaan leenahay cumuumkiisa kaa kale ku khaas yeelayna walow dee siiqadu siiqadan cumuumnimada aada ugu adag ay tahay haddaba ummaddiisa wuxuu ku lahaaba nebigaasi <clears throat> xawaariyun iyo ansaar oo asxaab kuwaas oo xawaariyiintaaso ama asxaabtaasoo yaakuduuna qaadanaya ku camal falaya oo ku dhaqmaya bisunatihi sunadiisa ku dhaqmaya wayaqtaduuna ku dayanaya biamrihi isagu amarkiisii kuba dayanaya taas buu nebi kastaaba uu isagu lahaaba cibaaradan yaakuduuna bisunatihi wayaqtaduuna biamrihi kolle yaqtaduuna biamrihi waa iska cadfi tawkiid uun waayo de cibaarada horun bay la macno tahay oo xagga macnaha markaan eegnen yaakuduuna bisunati waxa aan ka mafhuumkeeda ayumbaa yaqtaduuna biamrihin ay noqonaysa amarkiisii bay ku dayanayeeno marka waa imaka cadfu tawkiid limaa qablahuna waxa isaga kaba horeeyey <clears throat> ayunbu adkaynayaan markaasa maxaa rasuulku yihi uma bacdigeed waa intaa de waa raggi asxaabtiisaas iyo waa inay kolley marka muddo la joogo raggaasi way inqiraadayaan oo dad baa ka dambaynaye uma inahaa damiirkan inaha ku jira waa damiirkii shaniga ama qisada oo dee inahu markay tahayna waa kan damiiru shani ay kaba dhigaan marka sidan oo kale inaha ay tahayna damiira qisay kaba dhigaan oo damiiru shani unbuu laba mid yahay waxaa ka dambeeya fasiro damiiru shanigana uma inahaa qisa takhlufu waxaa ka khaliif noqonaysay oo bedelaysoo dabadood imanaysay min bacdihim iyaga dabadood waa dadka xawaariyiinta iyo dadka asxaabta dabadood waxaa imanayey khuluufun waa kuwo aan fiicnayn oon wanaagsanayn oo iyaga kaba hadhay oo dabadood imanayay khuluuf waa jamcu khalfin khalfina waxaa kaloo iyadana meeshan dee timaada khalaf oo ujeedadu khalfun iyo khalafun waaba dee marka la eego xaggii wasankii waa mid waxay ku kala duin xuruuftii way isleegyihiin midna laamta ayaa reeban midna laamta ayaa fadxisan marka waxaanay culimadu ku kala farqiyaan khalfunna wuxuu noqdaa dadka hore ee dee ay ka hadheenee maanta iyagu dabadood ay yimaadeen kuwaa dee iyagu aan sidoodii ahayna shar iyo xumaan bal matalan khalaf khalfigii ah oo kagaba hadhay waa khalfi suubuu noqda haddii khalaf la yidhaahna waa dee waa ciddii alkhaalifu liman qablahu bikhayrin wey kaa isagu dadkii ka horreeyey khayr iyo wanaag kaga hadhee fiican ujeedadu dadka fiic fiicanna khalaf baa laga cabiraa kuwa iyado bal matalan aan fiicnayna khalfun bay noqotaa marka khalfunna khuluuf baa lagu jamcin hadday khalaf tahayna dee akhlaaf baa lagu jamcin waanay jiraan culimada luqada walow dee tafriiqadoodii taasi ay tahay barhkood iyago kuba taga in dee xataa kan dee aan fiicnayni kolkol laamtiisa la fadxin karo walow kaa aan laamtiisa aanay odhan soo naqlin in la reebo fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacu shahawaat oo dee dadkii ambiyadiiyo ilaahay kaba soo waramay ayaa dabadood wuxuu yimi khalfun weeye maxaa khalfigan sifadiisu watay adaacu salaata watabacu shahawaat waa kuwa salaadii dayacay shahawaadkii raacay bal matalan markaa waa farqi ama tafriqo luqa ahaan lagu kala farqiyo khalfunna waa alkhalf markaa waa man khalafa bisu in alkhalafna waa dee khalaf kii saalixa wey kana waa kii xumaa haddaba markaa dabadood maxaa imanayay min bacdihim khulufun tani markaa waa khalfun jamiceed weeye khalaf akhlaaf bay lagu jamcin lahaa in kuwa xunxun oo aan fiicnayn oo kuwa hore hadday ahaayeen ya'khuduuna bisunati wayaqtaduuna biamri oo labada arrimood laynoogu soo sheegay iyagu way kaba dunaayeenoo kuwaasoo yaquuluuna odhanaya maa laa yafcaluuna waxaanay samayneyn oo waxaanay samayneyn bay sheeganayaanba oo waxaasaan samaynay waxaasaan samaynay inay waajibaadkii guteen nebigii inay raaceen dariiqiisii ay haystaan wixina waxay falayaan ma aha waa hadal un laakiin ficilkeeba duwan yahi wayafcaluuna falaya maa laa yu'maruuna waa dee macaasiya waxyaala kaloon iyo umuuro mubtadaca ku dhaqmayaanoo waxaan la amrina way samaynayaan waxaanay samayna oo dee haddii la sameeyo fiicnaan lahaana way sheeganayaanba oo waxa weeyaan <clears throat> sidaa kuwa yuxibuna an yuxbadu bima lam yafcalu oo kale markaa rasuulku muxuu yihi faman jaahadahum ruuxa la jihaada biyadih gacantiisa kula jihaado dee munkarkii baynu soo maray in munkarkii haddii la karayo gacantii laguma suurinaye gacantiisa kulaba jihaada kuwaas fahuwa mu'minu waa mu'min iimaankiisu dhan yahay waman jaahadahum kuwa ka jihaada ee waa waxaa dee inay yaquuluuna maa laa yafcaluun wayafcaluuna maa laa yu'maruun waxaanay sameeyaan wax macaasiya wax xumaan ah waxaan kale sheeganayaana de waa hadal aan waxba ficil aan lahaynun haddaba ka kula jihaadana bilisaani carabki sida xadiidkii aynu soo marray una casharka inoogu dambeeye ruuxa munkar hadduu arko gacantiisa ha ku bedelo haddii kalena carabkiisii jihaadka carabkiisa kula jihaada oo waaba dee munkarkii uu nahiyayo xumaantii waxaan muujinayo iyo taa zajrintii fahuwa muminun kaasna mumin weeye waman jaahadahum ruuxa la jihaada biqalbihi qalbigiisa kula jihaada xadiidkii horena waxaan kusoo marnay de waxa weeyaan waa xagga qalbiga doorintiisana waatan macnihiisa aan sooba sheegnay jihaadka qalbigan halkan waa nicid u wixii nooco weeye oo waaba isagoo labadii martabe hore aan kari karahayn oo taa ka caajisay markaasaa wixii dee kama raali aha waa diidan yahay waa nacaya wixii uu karaya taas markaasoo dee suxbadoodu ka tagayo umuuraha caynkaasana waa la imanaya laakiin waa nicid uu wixii munkarkaa qalbigiisa ka nacayo waa ruux isna qalbigiisuba nool yahay iimaan ku jiro wixii munkarkaana waa munkarnimu u garanaya macruufkiina macruufnimu u garanaya munkarkii waa nacayaa diidan yahay yaanu dee isagii bedeliba karin macruufkiina de waa kaa doonaya ee ka raaliga ah e haddaba ruuxa qalbigiisa taa kula jeeda waa inkaarkii qalbi waa diidmada waa nicidaas fahuwa muؤminu isaguna kaasna muؤmin weeye iyaanu dee martabadaa waataynu soo maray wadalika adcafulimaana gaarsiisnaynba walaysa waraaa dalika waa kan ugu dambeeyaan daalikada ishaarada ku ridaynaa waa jihaadkaa qalbi ama inkaarkaa iyo diidmadaa qalbi gadaashii iyo dabadii ma ahaanin min aliimaani iimaan xaal uu ka mid yahay xabatu khardalin xabatu khardal waa dee xabuub aad iyo aad u yar ama sagar xuurba adigo aad u yar wax leeg oo u dhigmo oo iimaani intaa kama sii dambeeyaba koley min aliimaan asalku waxaan lahaa nactibay xabatu khardal u ahaan layd dee sida de kolley naxwada lagu yaqaano nactigu hadduu de wixii mancuudkiisii ka horeeyo ee waxaa la icraabaa xaal ahaan la icraaba sidaasaan min alimaan aan uxaaleynaya asalku muxuu ahaa walaysa waraa dalika xabatu khardalin xabatu khardalkaas min alimaani iman ka midi ah. intaa kama dambayso oo macnuu waxa weeye de kol haddii inkaarkii qalbi meesha uu kaba baxo waxaa meeshii imanaya macsiyad iyo xumaantii ruuxu inuu ku raali noqdo inuu fiicnaysto dee arida bilkufrina kufri baabu noqon macsiyad iyo wixii isaga aan qalbigu diidin oo de waa qalbi markaa dhinton ina iman aanu kuba sugnayn bal masalan aan la inkirina dee macsiyadii ruuxii oo lagu sameeyo oo wixii la sameynaya ruuxu raalli ka noqdo ama aanu diidana oo iyadna dee macsiya ay noqonaysaa bal markaa haddaba intaa wax ka dambeeya oo dee ah nicitaankii qalbiga diidmadi inkaarkii iyo waxa weya bqdigii cidii waxaa samaynaysay la nacaye wax intaa ka dambeeya oo imaannimo jiro de wixii ka dambeeyaaba istixsaan macsiyu noqon ama raalinimo wixii lagu raali noqdo w hadduu kufri yahay ama waxa uu yahayba wax intaa ka hooseeya oo ka dambeeya maba jiro <clears throat> xadiiku xadiidkii inoogu dambeeyey kolley ayuu xagga macnaa yahaye bal se waxoogaa yar oo kalaam oo ay halkan aimada qaar ay kaba hadlaan ama shuraaxda ay kaba hadlayaan ayaa markaa arki doonaaye waxaan taas amaan sheegi doonaa horta aan yar dhameeya hadalkan hadalkaasa dee kollay mana inkaarka keenaya qaala aburaaficin aburaafic baa wuxuu yihi aburaafic waa tan aan soo marno waa mawlihii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh magaciisa barhkood aslan bay yidhaaheen barhkood ibraahim bay yidhaaheen hurms baa la yidhahdo magacyo kala duwanna sheeg laakiin waa dee mawlihii rasuulka waa saxaabigaas weeye dadkan faxadatu waan warramay xadiiskan cabdالlahi bna cumara ayaan ugu warramay xadiidka isagoo cabdillahi bni mascuud buu ka maqlay cabdالlahi bni cumar uu la kulmay ayaan ugu warramay bu ihi kollay dee xadata wixii ku tacalluqayana waa xadfanya waa neetaa carabkaygaba aan laqbada ku dhufto macnuhu muxuu noqon faxadatu cabdالlahi bni cumara bi hada xadiidi wey xadiidkan imaka aan cabdillahi bni mascuud ka maqlan cabdillahi bni cumar u sheegay cabdillahi fankaraw calaya igu diiday waa qoonsadayba xadiidkii waa igu inkiray oo bal maala de waxaa laga yaabaaba inkaarkiisu xadiidkii horta isaga muu maqlin oo isagu rasuulka ilaahay kamuu maqlin san uba yimid waxaa la arkaa de axaadiis kale oo isagu hayay oo rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu aleyh axaadiisi de aynu waxa weeyaan xagga sabirka dee la sabro la adkaysta halkan jihaad baa meeshu talo waxaa ugu horeeye soo degdegayaaba de waa in dee silaaxii la qaato seeftii la qaato ama si lagula la dagaalamo oo kale axaadiistii kale badnaydna waa tii sabirka keenaysay iyo wixii dee bal matalan isaaro fidna iyo waxyaalaha ay ka imanayaan ka dhalanayaan ama shirka weyne ka dhalanaysa in la daayo marka bal xagga arrimahaas ah in sabirka iyo waxyaalaha caynkaasa ayuu waxa weeye ee dee axaadiis kaleba kuwa timi ayuu isli ibnu mascuudna dee waaba kan isagaaba dadkii warinaya ahaa isbiro xataa talqawni umuurahaas inkaarkiisa iyo inuu qoonsadayba xadiiskii u ka joogsaday keenay wuxuu yihi marka aburaafi aburaaficna cabdillah ibn mascuud ka maqlay rasuulka kamuu maqline faqadima ibnu mascuudin cabdillahi ibnu mascuud baa yimi fanazla biqanata wuxuu ku oo manaa cabdillahi ibnu mascuud dee markii dambe wuxuu degay dee ciraaq iyaa la furtay ciraaq buu joogay waktigii cumar kolbaabu dee waaliye ama baytmaalka kuufa isagu hayay halkaasuu degenaa asxaabtiisan aad u qiimaha badan ee cilmigiisa reebtayna dee waaba reer ciraaq bay ahaayeen khilaafadii cثmaanna halkaasuu joogay waa khilaafadii cثmaan dhexdeedii ama akhirkeedii buu dhintay walow madiine ku dhintay isagoo markaa ka yimi dabadeed buu dhintay haddaba halkaasuu ka yimi oo madiinuu yimi isagoo ciraaq kaba yimi fanazla wuxuu ku degay biqanata waa waadi la odhanayay qanaat oo adigu maka madiine kuba yaalo reer madiina dee masaaric iyo ama amwaal iyo kuba lahaayeen bay qanaat tahayba oo waa adigu waadi madigacii un weya dooxyadii de ma ahayn waadi de ama waa dooxyadoodii de kolkol markaa roobku do-ah soo rogman jiray taasba wey <clears throat> oo xadiidkii malaa istis me waxaan ma halkaa ki maaha caisha oo markii ay madiine tegeen xumad badnayd iyo waxyaalahaas oo kale kaba waramaysay xanuun badnayd ba waxaa hadalkeedii kuba so webiga ama dhuxa qanaad oo kale inuu dee biyo mutaqayiri kolkol ay kaba socon jireen oo waa ujeedada kolkol waxyaalaha xanuunadan iyo keenaybeen bal meesha qanaad buu kusoo degay fastatbacni markii uu maqlay cabdillaahi bni cumar cabdillahi bni mascuud yimi waa tan xadiidka uba ugumuu socon ee inuu soo booqduu doonayayo fastatbacani wuxuu iga dalbay inaan raaco macnaa wixii weydiistay inaan raaco sintiya waa dalab bay faa'iideynayaan macnaha waa dalaba mini an atbacahu cabdullahi bn mascuud buu doonaya inuu soo siyaarto abu raafic buu yihi kaale isii raac fastatbacanii ilayhi ilaa cabdillahi bni mascuud cabdillahi bni cumar baa igaba dalbay yacuudu xaal uu booqanayo ee inta badanna ficilku waa marka ruux xanuunsanayo lasoo booqdo walow dee in luqada isagoo ziyaarada kaleba laba isticmaalo oo imaka halkan xanuun kuma sugnayna walow dee ibnu xibaan ayaa saxiixiisa si wuxuu xanuunsanayey ay taalayba ay kuma sugnaydo markaa ay noqonaysa un macnuu asalkiisii baynu kuga sugayaan oo macnihii banaan jire adigo cabdullahi bn cumar baa iga dalbay iweydiistay inaan raaco si uu usoo siyaarto ama usoo booqdo saxaabigan jaliilka fandalaqtu macahu waan tegey waan raacay falama jalasnaa markii aan fadhiisanay dee cabdullahi siwarsadeene aan fadhiisanay ayaan sa'altu mascuudin cabdullahi bni mascuud baan weydiiyey an hada اxadiث xadiidkan aan de hore uga maqlay waa kan waana ibnu cumarna uu yar inkiray ama uu yar dee qoonsadayba ayaan weydiiyey faxadaanihi wuxuu iigu waramay isagoo ibnu cumar maqlayo kama xadatuhu ibna cumara si aan ibna cumar ugu warramay oo kale si markii hore aan ibna cumar ugu warramay si lamida ayun bu dib ugu sheegay qaala saalixun waan dhamaynaynaa saalix baa wuxuu yihi saalixuna adeeg waa ninkii sanadka inoogaba sugnaa salix ibnu kaysanna weeyo kolley aan soo aragno habeena aan in yar kasoo yar waranay khaasatan wax sharaxa dhacay daraaddeed iyo inagoo yar eegeynay waana ninkaa taabiciga ah. ayaa salix ibnu kaysaan baa wuxuu yihi oo xadiidkan sanadkiisa ku sugan waqad xuditha waa la waramay oo binaxwi dalika waa xadiidkan wax lamid ah can abi raaficin abi raaficna waa laga wariyey oo ujeedadiis waxa weeye صالح بن kaysaan xadيiثka xاrث بن الفdl buu ka iبن الفضayl buu kaba maqlay xadيiثkan ayuu kaba maqlay sida dee uu markaa snadkuna ahaa waa abu raafic inuu iبn kaba warinayo marka wuxuu leeyahay صالح dariiq kalaaba jiro oo abu raaficna lagaga warinayo iyadoo markaa aan iبn masعوudna laba sheegin oo ujeedadiisu markaa waxay tahay xarث iبن الفضayl halkan wax lagu inkiraa ma jirto xadيiثkan la idhaaho waa xadيiثan dee saasuu wariyey cid kaloo ku raacday oo la wadaagsatay baa jirto abu raafic dariiq kaloo lagaga wariyey xadiidka ayaa jira oo kolley bukhaari baa taariikhdiisa kuba wariyey isagoo dee ibnu mascuudna sheegin waa taarikhdiisa maha jaamiciisa isagoo kooban oo abu raafic an nabiyi salى الlahu عalيه wasalam xadiidka markii hore dee macnihiisiya wuxuu inoo keenay waan soo eegnay oo xaggaa laaban ma jire waan aragnaa ibnu cumar inkaarkiisan oo kolley inkaarkiisaasi waa taa aan tawjiihinay Eh, lakin waxaa kaloo jira imaam axmed oo kale ayaa xadiidkan waa isaga naftiisu istinkaar ama inkaar baa xaggiisa kaba yimi oo isagoo de bal matala ama xaariskan ledee nin saasoo macruufa maaha ama xadiid u arkay xadiidkan inuu dee axaadiistii ahayd dee isbiruu xataa talqowni iyo umuuraha caynkaasa ka hor imanayo halkii dee haddii jawr salaadiina ay timaado dhibtood ay ta ama jawrkooda u yimaado axaadiistii dee guud ee laba yaqaanay sabir la sabro iyadoo hadda macruufkii la amrayo iyo munkarkii laga nahiye aan lagaba tegahayn taas oo la sabro taa ayaa axaadiistii kale ahayd kana dee macnihii baa ka yar duwan walow dee aan kuma fasirnayn xadiidkaa hore siduu keenayay oo ruuxii dee makansanaya munkarka suulintiisii baa loo jeedaay dagaal iyo halkan ma aha wax tashiir silaax keenaya carabka jihaadkiisna dee waaba sheegidii uun jihaadkii qalbigana waa taa waa diidme iyadna cid aan idhin bal markaa taas buu ihi laakiin dee se xadiisku waa inoo suganyo waa kan muslim waa saxiix yeelay ibnu salaxna qidcadan uu ka sharxay kitaabkeenan siyaanatu صaxiixi muslim waa dee isagoo mujaladana beri waa la madbacay mar horaaba dee malaa qabla cishriina sana iyadoo mulxaqa mooye kutuboolida maktabadiisa ku ogaa lakiin imikana kutubta qaarkood oo muslimun matnigiisa khaasatan dabacaadka dabcadan keliya khaasatan beyt marka beyt alasar waa dabco yar kolley aadna u yar heer sareysa <laughs> mujalad keliya haba ahaato dee uu la madbacaysan yahina waa jirtaa oo nuskadan haysto <clears throat> ayaa wuxuu yidhaahaa isagoo imaam axmed inkaarkiisaa soo naqlinaya imaam nawine hadalkaa ibnu salax unbuu soo naqliye xariskan jamaacad dadki jamaaco lagu kalsoon yahay way ka wariyeen kutubtan dacafadana dikri kuma laho de hadduu daciif iyo kutubtaasuu dikri kuba yeelan lahaa aimada qaarkood sida yaxya ibnu macina inuu siqayaa lagaba soo naqliyey waana tan hadalkan imika matniga inoogaba sugan ee saalixna dad kale inay la wadaagsanee markaa tilmaamaysa eh, bal markaa wuxun bay noqonaysaa axaadiistii dee maaha un xadiiskii in la yidhaah maye waa axaadiistii kaleu khilaafaya sidaasuu munkar ku yahay ama daciifa inta la jamcin karo waa la jamciyaaye waxay markaa xadiidkaas in sbro ama dee axaadiistaas sabirkuna ay ku xambaaran tahay marka meeshii ay kaba dhalanayso fitna meeshii kacda dhiig la daadiyo dhibaato kaloo timaadiyo mafsado ka weyn munkarkan la samaynayaaba ay kaba dhalanayso taasba weeye xadiidkan dee jihaad lmubdiliin halkan inoogaba suganna ee gacan iyo carababa ihna waa markaani wixii kaba dhalanayn isaaratu fitna iyo safku dima iyo waxaanay ka dhalanayn oo taasun bay ku kala xambaaran yihiin sade xadiidkaa hore dee man ra'a minkum munkaran falyugayiru biyadi macnihiisiinba uu leeyahay walibana dee xadiidkuna ummadihii horena waa ka hadlayo wuxuu leeyahy ummaddeena dikri kuma lahe lakin dee kolley taasi mala mala tawjiha horun baa kuba gaabsanayna وxadثnي abubكر بن اسحاq بن محamedi qال أخbarana بن abي mryم qال xadثna cabdالعaزيز بن محamedi qال أخbarani الxاriث بن الفضayl waa tan imika magacii abihi alkhadmiyuna waa nisbadii reerkooda waa jirb ansaar ah عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود kolley sideed buu noqday sanadkan iyo kii hore hal buu kaba yar yahay matigina waa de in yar buu inooga soo qaadaya maka wax inoogu harsani ma jirte abubakr ibn isxaaqaasna hore inuu soo maro sheeka muslima kunyadiisana waa caadiye eh, lakiin magaciisa mحamed ba la yidhah markaa mحamed iبn isحaq iبn mحamed الsakani waana nin muslim ka geeri dambeeyey muddo sagaal sanadoodaba kaba geeri dambeeyo isku dabaqayin waayo laba boqol iyo toddobaatankii ayuu dhintay waana nin siqo aada u sugan weeye ibn abi maryam waxaa filayaa inay caawa inoogu horeyso waa nin faqiha isaguna oo atbaacu taabiciintii raggii la kulmay ah oo reer masaro ah, oo aada u itqaan badnaa saciid ibn اlxakam baa la yidhaah ibn abi maryam abi maryamkani meel danbuu nasabkiisa kaga jira meel danbuu gelayaa ee waa saciid ibn اlxakam baa la yidhaaha ibn moxamed waana nin faqiha oo siqo ahaayo reer masar ahaa taasba weeye ama cabdالcaزiz ibn moxamed idarawardi habeen dhaweyd baan soo aragnay inta kalena waa intan sanadkaba inoogu sugnayd imaka muxuu yihi can cabd لlahi بn mascuudi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala ma kana min نabiyi ilaa waqad kana lahu xawaariyuuna yahtaduuna bihadyi wayastanuuna bisunati waa intii kale waa xadiiskii intan baa lafdiga kii hore hadduu ahaa ma min nabiyin bacatahu llahu fi umati qabli ayaa kana ma kana min nabiyin ma ahaanin nebi ilaa waqad kana lahu xawaariyuuna ayaa iyaga uba sugnaaday oo bal matala dee xawaariyintana waa nidhi waa khulsaan اlambiya o asfiyaan dadka asxaabtooda gaarka ah khaaliska adigu taas baaba la odhanaya aladina nuquu min kuli caybba ama ansaartoodii iyagu bal matalan u nusreeyey taa way dee nebi ciise asxaabtiisa xawaariyiin qolooyinka laba yahtaduuna bihadyihi waa hadyigiisa hadyigu waa dariiqadiisii iyo sabtigiisii ku dhaqmaya ku hanuunaya wayastanuuna bisunatihim isla macnooy markaa noqonayaan sida labadii horeba mila xadiidi saalixni isagoo xadiidkii saalix ibnu kaysaan aynu kaba soo baxnay inta kale kalaba mid ah laakiin walam yadkur muu sheegin isagu waa riwaayadan oo daynay halkii xaris waxaa ka wariyey cabdilcaziz ibnu moxamed baa saalix ibnu kaysaan bedelay marka cabdilcaziz ibnu moxamed riwaayadiisan uu xaris kaba warinayo xadiidkii saalix la mid bay ahayd intaa yaree hordhaca ah ugu horeeyana cibaarada alfaaday ku kala dunaayeen xagga macnaa waa isku mida intaasay hayde laakiin xaggii dambe ayaan u walam yadkurish ma sheegino quduuma ibni mascuudin ibnu mascuud imaatinkiisa uu yimi madiina iyo waijtimaac ibni cumara macahu ibni cumar la kulankiisa intaa iyadan uu sheeginayo xagga dambe inooguba sugnayd bal intaan xadiis ka bixin fanazala biqanata ruwaadda muslim barhkoodun baa leh in badan oo ruwaadda kamidi fanazla bifinaihi bay hayde lakin qadciyadiya waxay ku tiriyaan tasxiiftaasi inay tahay finaana dee aqalka intan dee banaankan ama daaradaha ka horeeya dee taas aqalka saaxada ka horeysa ama hortiisa kuba sugan iyo intaa duleedkiisa ayaa fina laba idhaaha lakiin walow in badan oo nuskooyinka ama ruwaadii muslim ahayd barhkood saa dabdigoodu ahaa lakin taa fanazla biqanata ayay culimadu raajix yeeleen ama taa kale tasxiifay ku tiriyeen baabu tafaaduli ahli اiimaani fiih aadaakani baabu tafaaduli ahliman dadkii iimaanka wehelka ama dadka muminiinta ku kala sarayntooda iyo ku kala fadli badnaantooda ama ay ku kala fadilan yihiin fiihi fi liimaani iimaanka ay ku kala fadilan yihiin baabkii oo dadku iyagoo iimaan wadaagsaday mu'miniin wada ah haddana iimaankii xagga marka la eego ee iimaanku waa ziyaadaana nuqsaama tasdiiqa naftiisa maha acmaasha un tasdiiqa naftiisa ayaa kala horeynayo sida marka la eego dee abubakr iyo amtaashii saxaabada iyo ciddii dabla matala dadka caynkaasa tasdiiqoodii iyo yaqiintoodii iyo dadkii kale ama dadkii ku dhawaaya kuwa isku mid ma noqonayaano xaggaaba aad baa loogu kala sarreynaya haddaba waa dadkan ehlu iimaanka ee mu'miniintii tafaadulkooda ay ku kala fadilo yihiinba iimaanka dhexdiisa iyo warujxaani ahliyamani fiih marka la eego reer yamane dadka kale inay kaga raajaxsan yihiin jaanibka ama rujxan ay horta iyagu leeyihiin waana dee dadkii markaa waktigii rasuulka joogay rasuulkuna uu sheegayay hede maha kastaba bal taas buu baabkeedi yahay xadiis waxoogaaya hamba dee duruq kala duwan leh ayaa inoo iman doonta waana dee baab iska yar dheeraan kare lakiin mawduuc ama waxyaalaha alfaadaha kusoo noqonaya ayaaba inta badan isku mid aho kolley markaa mar haddaan alfaadaha qaarkood qabano waan wadayna un inta kale xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu usamata xa وxadaثna بن نmayri qala xadaثna abi xa وxadaثna abu quraybi qala xadaثna ibn idrisa kulhm can ismaaعiil bn abi khalidi xa وxadaثna yaحya بن xabيb الxاrثي wlfd lah qala xadaثna mctamir can ismaaعiila qala inta dambe xadiidkii way isku soo dhaceen ruwaadiina xadii imsa goor bay gashay afar goor bay malaha halka mise saddex goor bay gashayba <clears throat> marka hore laba abubakr ibn abi shayba sheekiisii marka la eego ugu axaadiida badnaa sheekhadiisa ayaa xadiidka uu kaba warinayo isagna abu usama maxamed ibn usama la yidhaah waa nin iqa oo dee caalim ah aynu marar badan mararna soo aragnay ee kunyadiisa buu ku shuroobay magaciisa xamed ibn usama la yidhah lakin abu usama haddana muxuu ku noqday ibnu numayr waana mحamed mحamed ibn cabdالlahi ibn numayr aabihii baa dee ibnu numayra ah. aabihii buu kaba warinaya haddana waa noqday sheekh kaleu ku noqday mslim o abu qurayb mحamed ibn اcalا mحamed ibn اcalا ayuu ka warinaya imaam caabid ahaa ثiq ahaa faqيha mujawidna ahaa ibnu idris la yidhaaho oo atbaacu taabiciinti cabd لlahi ibn idris baa la yidhaaha wax la arkaya inaan wax hore usoo yar aragnay laakiin waa nin adigu nin siqa oo caabid ah oo dadkii ilaahay kaba cabsanayay ah, in badan ba ah bal dee iyadoo qaadinimo iyo waxyaale iyo loo soo bandhigayna dadkii uga tegay de waa dad aan ahayn markaasi de taas in iska diiday iyabaaba kaba mid ahaa waxay soo naqliyaan kaley oo de taarikhu bagdad iyo siyar iyo keyrkiiba ay kusoo naqliyaan markii sakaraadka ku yimaa inan uu dhalay ay oydo deeto yidhi waxba ha ooyin inantiisii buu la hadlaya aqalkan afar kun oo goor baan qur-aanka ku dhameeyey afar kun oo goor baan qur-aan ku dhameeye waxba ha ooyin ood kale waxay soo naqliyaan haruun rashiid iyabaa dee qaadinimo iyabaa loogu yeedho taasi waa diidayba mar inuu waraaq usoo qoray haruun rashiid oo dee min cabdillaahi amiir lmu'miniina ilaa haruun rashiid ilaa cabdillahi bn idris markii waraaqdu soo gaadhay la akriyey ayaa de waxaa laga maqlay sayd weyn iyo adu waa dee arrinkan oo aad ula weynaaday iyo naxdintii waabu dhacaa la yidhi kollay duhur dabadii bay ahayd ilaa casarkii waa miir qabayl maqrib uu soo miirsaday iyadoo biyo lagu shubanay waxba markaasaa uu soo miirsaday isagoo le laa ilaha ila allah saara yacrifuna wuxuu ismigiisan uu gartayba waraaq usoo qoray tan baa la weynaatayba waaba dee isagoo le dadka see lay gartayba ama ii gartayba uleeya ayu dembin markaa dee adnabtu dembiga keenay ee inuu magacii uu barto dembi buu ku tirinaya mataa magaciisiinu barto muxuu aha adigu bal waa nin kolley macrufa in idris waa reer kufa walow anu kolley xaggii madhabteedii ay mashhuurka ku ahaayeen iyo ama xagga nabiidka badnaysigiisa iyo waxyaalo kole aqoosha reer madiinanu kuba dhawaan intooduba haddaba iyay ka wada maqleen eeg marka waa e, kulluhumta yuu wada ibnu idris ko cabd llahi numayr iyo halkii hore abu usama waa saddexdaas can ismaaciil bni abi khaalidin waa nin taabiciye aynu horena usoo aragnay haddana wuu laabmay wuxu uhi xadana yaxya ibn xabib alxarisiy waa lafdilo lakin laftiga inoo soo socda ninkan ale saddexdii hore ma laha way la wadaagsadeen markaa yaxya muxuu yihi xadaana muctamir muctamir ibnu sulayman ibnu darkhan weeyaan o ina atbaacu taabiciintii kamida aabihiina de waa taabici macruuf ahaayo caalim ahaa isagna waa nin une marka muctamiro ayuu ka warinaya ismaaciil marka waxaan aragnaa afar muctamir ibnu sulayman iyo ibnu idris iyo cabdllahi ibnu numayr iyo abu usama dhammaan xadiidka waxay ka wada maqleen ismaaciil ibn abi khalid qaala wuxu markaa ismaaciil samictu qaysan waxaan maqlay qays oo qays ibn abi xaazim an hore usoo maray oo niriba taabiciinta dabaqada koowaad waaba isaga yarwi isagoo xaalu kaba warinayo can abi mascuudin abi mascuud albadri cuqbat ibnu camrin saxaabiga ansaareed qaala wuxuu yihi abu mascuud baa odhanaya ashaara wuu ishaaray annabiyu salى اllahu alayh wasalam biyadii gacantiisu naxwal yaman xagga yamaneed buu gacanta usoo fiiqay yamana de waa wadankan yaman baa la yidhaha bukhaari bay matigiisa kuma sugnayd isagoo dee luga ay tahay hadiyo goorna waa kitaabku de waxyaalahu kitaabkeena kaga duwaya markuu baabka dhigto kolkol buu dee lugaad kala duwan buu soo dhigtaa hadduu doono aayad qur'aan haddii kelimo luqo oo meelahan soo dhici doontaa ayuu soo dhigtaa waxyaalo waa dee fawaaiddiisa badan kitaabka aad bu de fawaaiddiisu badan tahay oo de kitaab aan baal dhigi karnaayo kutubtaas xadiidka asalahaan maba jire <clears throat> ayaa wuxuu yidhahaa meel dee kolley maalade dhexaha kitaabka ah yamadu waxaa loo yihi liannaha can yamiin alkacba waa dee siday magacu ku baxay shaamna sidaasan bay u yidhaaheen oo de waa bidix iyo midig bay kala kacbada markaan eegmo albaabkeedu beri u jeedo dhinaceeda midig de waa yaman ba markaasoo yamanimo ku taala y saasaa yaman magacuba ugu baxay iyadii baa dee ah malaa markaskii da shaamna saasaa loo idhi waa dhinacii bidxeed ee kacbaday kuma taala xataa ruknulyamani maxaa loo idhi waa rukniga iyadu ku yaalaayey waa jihadii yamaneed buu jiraay oo kale taasi kana waa ka rukun shami iyo bal markaa isagaaba idhi ma tego waa nin luqa kolley waa luqa rag kale luqawiyiina qowlkood bay ahaayeen rasuulku xaggaasuu ishaaray faqaala wuxuu ihi alaa hooyaay in اlimaana imaanku haahunaa xaggan ayuu ku sugan yahay waa dhinacan yamadadu gacanta ufiiqayo wain alqaswata qalbi engeegu iyo wakilad اqulubi waa isla macnoun waa qulubta qalafsan engegan naxariis ba aan lahayna fi lfadadina kuwa qaylada iyo dhawaaqa badan ayuu iyagu ahaaday cinda usuli adnaabi ibili geela dabooyinkooda agtooda oo kuwa dee badan leh egeelooda markay ama dee waxa weeyaan caraaminayaan ama kale dee uheesaya agtiisa kaba dhawaaqaya kuwaas ayaa qalbi eggeeg iyo qiladal qulub uu kuba sugan yahay xaysu meelo yadlucuu ka soo baxayo qarno shaydaani shaydaanka labadiisa gees meeshay kaba soo baxayaan waa dhinaca bari buu markaa ishaaraya dhinacoodii bari fi rabicata fi fadaadina ka bedelaynaa fadaadina jamcu fadaadina waxay leeyihin alfa alfadiid oo kale sawdka xoog galaa la yidhaho de waa kuwa ku dhawaaqaya ee dhawaaqaya marka ay geelooda wadaan iyo waxyaalahaas oo kale ee reer rabiica iyo mudar iyagoo barigay labadooduba degayeen nimankaas baa qalbi qaswada iyo kilad alqulub iyo waxaasi kuba sugan yahay bal axaadiisa alfaaduhu way isku dhadhawaanayaan <clears throat> laqbadada xadiiska waan laqbayn doonaa macnaha guud lakin mar un baan wada eegi doonaa xadaثna abu ربيع الزهراني <clears throat> قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi baa yihi سندka de bal nin uban abuالربيع الزهراني waxa weeye waa ninka sheekadii mslim oo ثiqo o atباcu taabiciintii raggii la kulmaya lakin maxaa uu yihi أنbأna حmاd xmاd baa noo waramay xmaadadu waabay tacadudeen abu usamahn aan sheegayaba xamaad ibnu usama la idhaha eh, lakin hadiyo goor de waa laba nin labada meelahan gare ee xamaada ay iska idlaaqaan raggaa kale de inay waxooda mooye san lama waa xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salama labada xamaad waana hadiyo goor labada sufyaan iyo waati aan soo yar qabanay labada xamaad iyo ishkaalkuna wuxuu jiraa markaan san oo kale aan magacii wax la raacin ishkaal buu noqdaa khaasatan dad inagoo kale de dadka dabaqaadkooda aan aqoon xamaadkan lakin bal waxa weeyaan xamaad ibnu zayd arrintan odhanaynaana waxa weeye haddaad aragtaan aburabic zahrani oo warinayo xamaad kaba warinayo o ilaaqay waa xamaad ibnu zayd xamaad ibnu salama ma noqdo waayo xamaad ibnu salama lamau kulminba isagu xamaad ibnu zaydun buu noqdaayo waa culimadu markay kala saarayaan magacyaabay tiriyaan raggii ay dee wada kulmeen ee labadaba la kulmay mooyaane ragga kala lahaayeen ayay tiriyaan tadriburawi oo kale majmuuco dheer iyo deed hadibulkamaal iyo in markaas de eh, magacyada ragga u gaarka xamaad ibnu zayd ee eh, xamaad ibnu salama uu ka hor dhintay aan soo gaadhin aburabiican ayaa kaba mid ah oo bal markaa waxaan leynahay xamaadkani waa xamaad ibnu zayd kalina xalaysan markaa mahabankii dhaweyd sababa sheegayna dahabi tarjamada xamaadkan bay ahayd laakiin labada sifeana waraagay labada safxe ugu dambeeya mujaladkaa aan tilmaamay aad iyo aad bay kolley nafiis ama u yihiin oo way fiicnaan lahayd ma haddii cid aan helo labadaas dee de kutubta kale lagama fatio radada haddii laga saari karo de waana caadi oo labada safxo dadka looba qaybin karo waa laba safxo aad u muhima waxay muhim u yihiin labada sufyaan iyo labada xamaadba muhim bay u yihiin kala saarkooda iyo umuur adigoo faa'iida badan isagoo dee xataa hadal uu leeyahay kuma khatimo caleyka bimacrifati dabaqaati naas oo kale markuu waayo labada siفan istidrاad ahaan bu usheegay labada xamaad baa tarjamadoodu kala horeysay xamaadkana waa ugu dambeeya waana صafxada labada saفe ugu dambeeyaan leenahay halkaas macnaa wa leeyay waxaa ku sugan idax ama baxsi yaro aada u qiimo badan oo labada xamaad iyo labada sufyaan kala saarkooda ah khaasatan dadka ay kala leeyihiin ee lagu kala garan karo waxyaalo ku tilmaamaya waayo kol baa si loo kala saara nin xaafido mooye adkaanaysa marka raawigan labadoodiiba uu hagaag ula wada kulmay sheekana labadoodiba ay wax ka wada wariyeen oo kale iyagoo muhmala ay yimaadaan kol kol baan qaraa-in kale markay jirin dee ba adigu bal tarjiix kale iyo waxyaala ula kacaane lakin dee umuuro kaleo lagu kala raajix jira oo halkaa uu kuba sheegay waxaan leenahay aburabic zahrani maxamed ibn zaydin weeye muxuu yihi marka abu hurayra maxamedka waa maxamed ibnu sirin kole waxaan filaya iftilaah ma jiro de isaga kole abu hurayre kaba warinaya qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi ba wuxu uhi jaa waxa yimi ahlulyamani reer yamaneed baa yimi oo de waabay yimaade waqtiyadaa dambe yimaadeen ama waa kuwa iya kamida dee dhammaantood may wada imani hum iyagu araqu kuwa u jireec badan weeye afidatan xagga qulubta dadka kale haddii kuwa hore rabeeco iyo mudar qaso iyo khilad alqulub uu ku sheegay kuwan wuxuu rasuulka ilaahay ku sheegaya qalbi jirecsan naxariis leh debecsan marka la wacdiye iyo wax loo sheego ku tacasuraya iyo waanadii hum arabu afidatan alimaanu imaanku yamanin mid yaman loo nisbeeyey weeye wlfiqhu fiqhiguna fiqhiguna waa fahamkii diineed ama dee isilaaxan markay tacriifkan kutubta aan ku aragnay markay fiqiga tacriifinaya waa isilaax dambe eh, lakiin waa fahamkii diineed bay noqon isaguna yamanin mid yaman loo nisbeeye weeye wاlxikmatu xikmaduna waa cilmi kastoo naafica iyo waxa weeyaan xumaankaa joojiya wanaag kugu yeedha xikmo ayaa laba yidhaahaaye xikmaduna yamaniyatun yaman mid loo nisbeeye weeye bal alfaadaha waan is wada raacin doonaa si aan xadiidka mar u wada eegno kol marka la eego uu yahayba riwaayaatkan xadiisku walow dee ay saxaabo kala duwan imika kii hore abu mascuud buu ahaa kan abu hurayran aragnaa cid kalean arki doonaa lakiin mawduuca mid ah xadaثna mحamed بن المثنى qal xadaثna بن abi عadiyi x وxadaثnي cmr الناqd بن abi cadi mحamed بن ibrahim بن abi cadi ba la idhah marka waxa abi cadigani wuxuu noqonayaaba awowgiye وxadaثnي cmr الناqd qal xadaثna isحاq بن yusuf الأزrq kilahuma marka kilahuma waay waa ibn abi cadiy isxaaq ibn yusuf labadoodaba yay ka wariyeen can ibni cawnin waa cabdillahi bni cawn ibn ardaban aynu hore usoo maray markii hore ayubu sakhtiyani waa labadooduba waa qariin waa laba ninoo rafiiq bay ahaayeen laba ninoo isku waktiyay ahaayeen ama siman xagga marka laeego cilmi iyo camalba dee bal markaasoo waa laba nin oo dee isku dhow ama isshabahayay ahayn ayub sakhtiyani iyo cabdillahi bni cawne عن محمد وإن سيrين عن أبي هريرة قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بمثله waa xadيiثkii hore isku lfti iyo mid lamidaba wey أحاadiث <clears throat> way noo socotaa وxadثني cمر الناqd وxسن الحلواني qاala waxay dhahn labadaas aynu marar kala duwan soo aragnay xadثna يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد aw waan ku soo haynay يعقوب بن إبراهيم waan soo aragnay qال xadثna أbي abي إبراهيم بن سعد عن صالح صالح waa صالح بن kaysan isagoo sanadku sidaasna waa ti imaka caawa aan soo wada aragnay can الأعraji maanta hadduu markii hore iبن sirin محamed abu hurayre ka warinayey nin kalaa meeshii yimi oo ثiqo ah itqaan badan isna naanaystiisan buu ku shuuroobay acraj waa lagariya can ilacraj cabdالرaحman ibn hurmus baa la yidhaha kolleyna waa raggii dee dabaqada sare ee xagga siqaadka marka la eega ama itqaanka ruwaada qaala markaa acrajkaasi ba muxuu yihi qaala abu hurayrata qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam ataakum waxaa idin yimi ahlulyamani reer yamaneed baa yimi hum iyagu adcafu iyaga u dacfi badan u tamar daran ama u daciifsan quluuban xagga quluubta wa araqu u jileec badan afidatan afidada afida waa jamcu fu'aadin dee qulubna waa jamcu qalbi waaba isla mid oo qalbiga iyo fu'aadku dee fu'aadkana qalbigun baa la yidhaha marka adcafnimadii aragnimadu waa isku mid oo bal markaa xagga macnaha waa iska takraarka lafdigii un lasoo celiya lafdi aan ahayn waa nooc taakiideed macnaha keliya markii horena in yar raqbadaydii kusoo darun baana inoo wada ishaarayaan barkoodna culimada afidaday ka dhigaan ama fu-aadku inuu ka khaasan yahay qalbigo qalbigu si guud qalbigii ama wadnihi halooba idhaahe oo barhkood ba kaba cabiro cayntiisa ama heshihiisa ama waxa adugo dee qalbigii in kaba mida ayaaba fu-aadkii la odhanayaa ba yidhaahno markaas lakiin xagga macnaha dee waa inu macnahaasu inoo wada keenin alfiqu fiqigu yamanin yaman loo nisbeeye weeye walxikmatu xikmadu yamaniyatun de markii taa hore nabadka manquska aanu dee wax ka dambeeyaa jirin iyo adi way dhacday imika laakiin tan ta'dan daraaddeed bay yaadi usoo noqotaye xikmaduna yamaniye weeye bal xadiidku waa inoo socdaye laakiin lafdigan yamani waxaa ama yamani oo kale dee alyamani haddii aan ya iyo alif aynoo tacriifsan tahayna ya way imanaysaaba ya lama shado walow barhkood ay kasoo naqliyeen shado ma laha waxaanay leeyihin aliftan ayaa waxay bedel ka tahay yadii nisbaday bedel ka tahay o ewaxa haddii marka aan aliftani jirin yamaniyun baa la odhan lahaa markii aliftani timi ayaa ya takfiifkan iyo waxyaalahaasi ay kuba yimaadeen oo laakiin waa nisba ahaan baa imika tana ay tahay oo imika nisba un tahay saa aniga ku laqbaynayo oo imaanku yamani weeye ama xikmaduna yamaniye weeye axaadiista way noo socotaa xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عalى maliki yaحya بن yaحya tamimi oo reer naysaburaha horeynu usoo aragnay mana hasan hore usoo sheegnay yaحya بن yaحya laythi ninkan muwadaa riwaayadiisan uu muad kaba wariyey ay tahay riwaayaadka o dhan ta ugu shahiirsan ee dee inta badanna lagu madbiceeyo walow imaka dabcaad kaleo dee muwadaa leeyahay bay jiraan oo riwaayaat kalea oo ninkaasi reer maqaaribada ahaa qaala wuxu uhi yaحya بن yaحya tamimi qaractu calىa malikin malik baan ku dul aqriyay qaalibanna waa lagu dul aqriyi jiray sida horeba usoo sheegnay oo inta badan isagu ma aqriyi jirine axaadiian waa lagu dul aqriyi jiray can abi zinaadi can acraji can abi hurayrata abi waxaan filaya soo marnay waana cabdillah ibn dakwan baa la yidhaaha waa nin dee isaguna heer sare ahaayo bal lagu idlaaqay amiir lmuminiin xagga xadiidkii aqoontii u lahaa acrajna waa kan aan soo sheegnay sanadku markuu sidaa yahayna abuzinaad can ilacraj can abi hurayrata waa asanidii lagu tiriyey aصx asanid isaguna kunyo bay ahayd abusinadkana wala abu cabdiرaحman o abu ka cadhon jiraa la yidhahaa lakin waa asanida marka la eego la yidhaha asanid kuwa ugu sixo badan waaba sanadkani kamid weeye asanidan la yidhaha aصx asanid e abi hurayre asanidiisana waa asanida ugu heer sareeyaba marka la eega <laughs> abuzinad can اأcraj can abi hurayrata waa min aصx asanid bay kaba mid tahay an abi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm qaala ra's اkfri gaalnimada madaxood naxو lmashriqi de markaasna may islaamin xagga xagga bari ayay ahto waa jihadii nejdi iyo xaggaasi ay kaba xigtay ilaa ciraaq ilaa nejdigii kaleba ee dee rabiica iyo mudar iyo nimankaa dhulkaa dee daaqsinta fiicanna lahaa ee geelana lagu dhaqan jiray bal markaa dadkii degaya raggaa uba badnaa ra's kfri naxو lmashriqi wاlfakru faanka iyo wاlkhuyalaa kibirku fi ahli اlkhayr wاlibl fardaha dadkaa fardoolayda ah iyo kuwa geelale geellayda ah ayaa uu ahaaday oo dee dadka adhiga dhaqda iyo waxyaalaha de waa wakti kastaba wax iska macruufa machuuda waa dee kuwaas halkan tawaaduc iyo sakiina uu ku sheegay dadka iyagu markaa adhiga leh rasuulka ilaahayna wuxuu ku sheegay kibirka iyo isla weyni iyo fahamku wuxuu ahaaday fi ahli اlkhayr wاlibl alfadaadiina waa markii dhaweydna soo sharaxnay marka iyagu dhawaaqayo qaydada badan oo marka ay ama fardahoodaas iyo waxyaalaha ay dhex joogaanba ama geeloodii ha kaxaynayeenbe ha noqotaba heestii ay uheesayeen geela iyo toodii kaleba ee adugu qaylada badan ahlilwabari kollay geelay gaar ahaan noqonaysaa dhogorta geela la yidhaha ama gaameelada geela iyaga u hela wabarka iyo gaameelada waa dadkaa geela dhaqanaya wey wasakiinatu xasiloonida degenaanta tawaaducu dee waa sakrigi iyo khuyaaladii muqaabilkeede fii ahli lghanami iyagu adhiga dhaqda ee iyaguba ayay markaa dhexdood ahaatay ama ay kuba sugnaatay intan yaman inooguma sugna de lakin axaadiia qaybihii kalena way tanay la socotaaba riwaayadan dambe وxadثnي yaحya بن أyub qtaybat وqtaybat وبن xujrin qtaybat بن سacيid iyo yaحya بن أyub iyo iبن xujri xalaytaan soo aragnay cali بن xujri intaba hore aynu soo aragnay can ismاعيل بن jعفr isaga naftiisa san cali بن xujri isagoo ismاعيل بن jعفr بن abi kaثيr ka warinaya xalayto inooguma sugnaa qaal iبن أyub isagoo iبن أyub wa yaحyahaasi wuxuu yihi xadثna ismاعيل qال أخbarnي العلاء عن أbيه عن أbي هurayrata isaguna waa نسko xalay ba aan wax ka soo aragnay علاء بن عبدالرحمن عن أbيه يعقوب عبدالرحمن بن يعقوب أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يماnin imaanku waa mid yمن loo نisbeeyeyba والكفruna qبل المشhرق gaalnimadna jihadaa bari iyo dhinaca bari xaggeed ayay ahaatay وسakinatu xasiloonida iyo تawaaduca iyo deganaantu في أهل الغنم waa dadka xoolaha ariga dhaqda ayay kuba sugan tahay والفkr faanka iyo والriya istususkuna في الفdاdina أهل الkhayl والabr kuwa iyagu qaylad iyo dhawaaqa badan ama waxa weeyaan fardaha u ehelkaa iyo geela wabar waa gaameelada geel iyo dhogortiisa taas u ehelka ayuu ahaaday fakriga iyo khuyaladuna وxdثnي xرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أbا هريرة nin cusب سندkan kuma sugna قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول xaalu ku qowlayo الفkر والkhyلاء في الفdاdين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم وxdثnا عبد الله بن عبد الرحمن الداrمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بhdا الاسناad مثله cabdiرaحman cabdاللahi بن cabdiرaحman darim oo imaamkan de kutubtiis bayna soo gaadhay bukhaarي iyo la dabaqo ahaa raggii rutbadoodaa sare gaadhayna ahaa abulyamanna xakم iبn naafic baa la yidhah nin reer shama oo isaguna had iyo goor nusko sanaa jirta abulyaman can shucayb can zuri axaadiid kala duwan laguma wariye ayaaba jirtay xakم iبn naafic baa la yidhah lakin kuyadan ayuu kuba shuhroobay shucaybna waa dee kollay nin nagu soo noqnoqon doono asxaabtii waaweyneyd ee zuhriye qال xdثnي سعيد بن المصيب أن أbا هريرةa qاaل oo سعيد ba abu هurayre ka warinayay in abi هurayrana u qabayba سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول xaal ku qowlayo جاء waxa yimi أهل اليمن هم iyagu arq kuwa u jileec badan weeye afidatana xagga afidada iyo qulubta dadka kale way ka qalbi jilicsan yihin waa dacfu way u dacfiga halkani waa dacfiga ka imanaya khashyada iyo tawaaduca iyo sukuunke quluban xagga qulubeed alimaanu imaanku yamani mid yaman loo nisbeeyey weeye wاlxikmatu xikmadna yamaniyatu xikmadna waa cilmigaa naafica wax kastoo xumaankaa joojiyo wanaag kugu xambaaro de iyo de wanaag kugu yeedha waaba xikmo haddaba sidaa ibnu durayd iyo uu yidhaaho xikmaduna waa yamani rأsul kfri gaalnimada madaxeeduna waa de kuwa sanaadida kfriga adag dhib badan waktigaasna de may islaaminba dadkaasi rabiica iyo mudar iyo de wixii ka dambeeye faris iyo kuwaasna waaba taa mararkii dambena waxaabay noqotay inta badan fitantii badnayd iyo dagaalada badankood iyo jihadaasun baabay ahaan jirtay rasul kufri qibal almashriqa xagga bari bay ahaatay وxadثna qتaybaة بن سعيid وزهير بن حرب qال xadثna جرير عن الأعمش بhda الاسناad wa isناadkan imakaan kala soo baxno waa xadiiskii wax lamida lakin walam ydkur ma sheegin rasul kufri qibal mashriq jumladii dambe baan kuba sugnayn oo acmash ba ayuu ka warinaya eg markii hore abu mucaawiya maxamed ibn khazin baa acmash kaba warinaya xadiisku waa xadiis abi hurayre saa inoo aan aragnay duruq badan buu leeyahy imaka halkii in acma marka waxa weeye abu mucaawiya ayun baa waxaa bedelay jarir ibn cabdilxamid dabi ayun baa galay وxadثna محamed بن msن qال xadثna بن abi cadi isna wa محamed بن ibrahim بن abi cadi san marka dhaweyd baan sheegaya x وxadثnي bشhr بن khالdi qال xadثna محamed yaعni بن jaعفari wa gundar qaala waxay yidhaaheen waa محamed iبن jaعفar iyo محamed iبn abi cadi ba waxay yidhaaheen xadثna شhucbaة عن الأعمشh بhda الاسناad مثل xadيiثi jrيri kii inoogu dambeeye wey xadiiskii jrيr mid laba mida وزاad wuxuu ziyaadiyey والفkr والkhuyalاء في أصحاaب الإبل والسakينة iyo والوqاrا deganaanta iyo xasiloonida iyo تawaaducuna في أصحاaب الshay halkii qنمkii oo ariga dee dadka iyagu dhaqda ayaa arrinkaas tawaaduca iyo markaas sakiinadna ay kuba sugan tahay وxdثna اسحاq بن ibrahim qال aخbarana cabdاللahi بن الحاrث المkزumiي عن بن jurayji qال aخbarnي abu الزbayr أنhu samca jaaبir بن cabd للhi wa xadيثa jaabirkani oo intii hore axاadiث abi hurayra ahayd ee kii abu mascuudna waa inoo horeeyey yqul qala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وasلم غild الqلوbi qulubta adeegeeda iyo qalafsanaanteeda iyo engegeedu iyo wljafa qalafsanaanta wey waa xagga sharciga xaggii iyo umuuraha aan dee ruuxu ruux qalafsan ka engega jaanibkaa uu yahay fi lmashriqi dhinaca bari bay ahaatay walimaanu imaankuna fi ahli اxijaazi waa cibaaro tii hore ka duwan xadiidka jaabir weeye imaankuna reer xijaaz ayuu balmasin ahaaday axaadiistii waa dhamaynay kolleyna mawduucna waa umuurihiisu waa daahir waxoogaa yar un baan yar taabanaynaa iyadoo culimadu khaasatan intan cibaaradan ah waxyaalaha kale way noo cad yihiinba ee cibaaradan ah dee reer yamaneed ama alimaanu yamanin iyo alfiqu yamani iyo ataakum ahluyaman iyo taas bal tafsiiro ayaa raggaa hore walow dee kay bal matalan raajax yeelaana sheegi doono oo waxa weeyaan bal matalan aimada qaarkood ayaa waxay kaba dhigeen xaggan iimaankii oo loo nisbeeyey reer yamaneed ayaa waxay kaba dhigeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu xadiidkan lahaa inuu tabukiyo joogo waqti dambe ay ahayd gacantan uu xaggan kusoo ishaariyo dee janibkana maka iyo madiino dee makana iimaanku kaba bilaabmay madiinana uu kaba faafay intaa loolaba jeedo rasuulku ma joogin bay leeyihin markaa madiine meel durugsan buu joogay tabuk buu joogay de markaa maka iyo madinana xagga yamaneed bay ka xigeen markaa wuu xishaaray xaggaa yamaneed iyagiiba xaggaa kaba xiga waana manbacii iimaanka midi waa halkii u kaba bilaabmay midna waa halkii u kaba faafay de u kaba sii siyaaday bal markaa taas bay yidhaaheen oo wuxuu ula jeeday maka iyo madina waa bacdigood say yidhaaheen oo kale kuwa iyagu dee isagoo madina joogay xagga maka ayaa yaman kaba xigtay maku ulaba jeeday in markii tayaamay ka mid tahay tayaamanay reer yaman bay kuwa tirin jireen waktiyadaas barhkood yirina waa jireen be laakiin in waxyaalahaas bar kale iyagu waxay idhaaheen rasuulka ilaahay markuu dad leeyahy alimaanu yamaniya alfiqu yamani ansaar buu ujeeday ansaar asalkoodii hore reer yamaneed bay ahaayeen waayo dee madiine mar dambey soo degeen yasrib waktiyadaa la odhanayay waa waktigii sabdigii marab maqrib uu dumay ee ay kala kaxeen eedajirooyin kala duwan dadkii dhulkaa degenaa ay u kala kaceen ayay ansaari waxay degeen iyagu markaa dee awoyaashoodii hore weeyaane madina yasrib iyadoo weliba yahuudi way kasoo horreysay oo aya niman reer ruom iyo ama ruumaankaa soo saaray oo iyaguba carar bay meesha ku yimaadeen oo iyagoo sii degay bay ansaari uba yimaadeen laakiin marka hore waa lasii degenaa amaaliqa iyo waxyaala uwa wada horreeyeyna waa kuwa sheegaan marka ansaaro marka la eego asalkoodu reer yamaneed yahay ayuu ula jeedo iimaankii iyagu u nisbeeyey waayo iyagana waa la ogyahay dee iimaankii siday kuba ahaayeen yata bal waxaasoo oo waa aqwaal culimadu ay leeyihiin laakiin muslim riwaayaad kala duwan buu inoo keenay xadiiskiina marka la eego duruqdiisa laysu wada geeyo kollay macnaha lagu fasiray macno ka duwan bay duruqdiisani inoo keenayaane cibaaradan dee ataakum ahlulyaman dadkan markaa la hadlayana ansaarba way kuba jireen ja ahlulyaman iyo cibaaraadkaasi waxay keenayaan inuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh yamantii la yaqaanay marka uu laba jeeday marka macnuuna waxa weeyaan waa sifeyn rasuulka ilaahay ku sifeeyey iyaga wax keenaya kamaalka iimaankooda taamka ah iyo waxyaalaha keenaya oo waxa weeyaan dee waxaanay idhaahaan ruuxa dee shay ku sifooba shaygaasna isagoo aad iyo aad ugaba sugnaada bal mثalا hagaag ugaba sugan waxa weya shaygaa waa loo nisbeeyaa iyadoo loo jeedo un inuu dadka kale kaga soocan yahay waxaan aad iyo heer sare uu kaba gaadhay oo reer yamaneedna khaasatan waktigaas oo kale waktigii rasuulka khaasatan akhirkiisii iyagoo dee seef kuba islaamisa reer hamdaan iyo reero kale aqbalay xaqii markii looguba yeedhay dad iyaguna qalbigoodu fiicnaa ikhlaas badnaa niyadooda ay fiicnayd si uwa iswaqaran iyo abu muslim khawlaan iyo dadka caynkaasana dee ay kuba badnaayeen oy kaba yimaadeen bal taas baa waxay noqotay inay iyagu ziyaado kale dadka ay kaba leeyihiin ee waxa weeyaan dadkii waktigaas maha macnuu ee yeman reer yamaneed fi kuli zaman sida kolkol dee dadkaas inay looga xujaystay barhkood odhanayaan taas fi kuli zaman xaaladu inay taa tahay waayo beryihii dambe axwaashu way isbedeshay oo dee beryo badan baabay dee iyaga sulexiyiinta marka xukumeynaya kuwa ama dee iyo waxyaalo badan ay kuba badnaadeen ba waxa weeya waktigii rasuulka marka la eego salawaat ullahi wasalaamu alayh marka la eego xaaladoodu siday ahayd islaamkoodii imaankoodii dadkii kaba yimi xaaladoodu sidayd xagga ikhlaaska iyo taqwada iyo tawaaduca iyo umuuraha caynkaasa ayaa miiso gaaro iyagu lahaayeen oo ama xagga fahamkii diineed ayaa rasuulka ilaahay kuba ammaanayo waana waktigiisii weeye ama waxyaalihii kale isbedelayan xataa dee mashriqi bal markaa ama ciraaq ha noqoto ama meele beryihii dambe oo ku isbedelo iyadoo meele iimaan ay noqdeen waktigaa markaas marka la joogo kufrigoodoo badnaa iyagoon islaamin iyagoo dee xaaladooda tan rasuulka ilaahay kuwa tilmaamay ahayd walow markii dambena dhibaatooyinkii muslimiinta qabsadoo dhami dhinacyada ka keenayn dee berigaa fog ba haba noqotee dee dhinaca ay ahaayeen bal umuurahaasaa xaggana iyaga in lagu sifeeyo kufri iyo meelaha shaydaanku kaba soo bageesiisu kaba soo baxay waa fitintiisa ay kuba badan tahay weeye acwaantiisa iyo dadkaa xumaanta wadaana ay jihada ay kaba imanayaan ama ay kuba badan yihiin taas baa kufriga iyo kiladka iyo qaswada ayaato bal kollay markaa macnaha guudaha ay culimadu ay kuma fasireen aqwaasha kale walow ay yar dheereeyeen taas bay noqon dee axaadiia inta kale se way noo cadahaydo oo xagga macnaha dee tawaaducan ahl rasuulka ilaahay kuba sheegay isla iyo kibirka iyo faaka ahl alkhayl ahl alkhayl iyo ahl ku sheegayna kolley xataa dee ilaa waktiga waa shay mushaahado dee waaqaco iska macruufo baabu bayaani anahu laa yadkl الجanaةa ilا الmuؤminuuna وأna maxabaة الmuؤminiina min الإimaani وأna إfshاء السalaami sabab لxusuuliha wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani anahu laa yadkl الjanata wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay inaanu jannada gelahayn ila الmuؤminuuna ruux muؤmina mooye ruux kale janno ma gelayo khayrkiisa iyo camalka waxa uu samaynayaaba haba fiicnaado ha bato lakiin ruux muؤmina un baa janno gala ruuxii imaan ku dhintun baaba janno gala taa waa mid wa ana maxabata almu'miniin dadka mu'miniinta oo la jeclaado oo de waxaa lagu jeclaanaya maaha ruuxu qarad uu leeyihi xadigi iyo umuuro kale ilahay daraaddii loo jeclaado iimaankan lagu jeclaado khisaasha khayrka iyo daacada ay leeyihiin laguma jeclaadaa min aliimaani iimaanka inay kaba mid tahay kolley waxyaalanaha waa ti aynu usoo aragnay waxaa kaloo iyadna uu baabaysan yahay wa ana ifshaa salaami salaamtii oo la faafiyo oo cid kastoo muslimo kaasoo horbaxdayba aada salaamtaa sababu sabab inay u tahay lxusul lxusuuli اmaxaba jacaylkan waayo waa wixii dadka isu soo jiidayey ulfo iyo maxabo keenayey bal dadkii xataa isu cadhaysnaaye isnacsanaaye bal markaa isu calool xuma hadday isasalaamaan hajrigii madmuumka ahaa ama xaaraamtaa way kaga baxayaanba oo dee markaasi haddaba intaasi inay sababtay intabana xadiis keliya ayaana baabka inooguba imanayeen xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu mucaawiyaةa wa wakiic can اlacmashi can abi صaalixi can abi hurayrata qaala anahu qaala kalley ragguna waa rag aynu soo wada aragnay qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi laa tadkuluuna ma gelaysaan aljanata jannada xataa tu'minuu ilaa iimaan laydinka helo oo halkan maaha iimaan kamila ilaa laydinka helo waa asl aliimaan oo ilaa aadad iimaan laydinka helo janno idinku kuwa gelaya ma tihin janno waxaa lagu galaa un ruux mumina un baa gala cid kale ma gasho <clears throat> walaa tu'minuu ma rumaynaysaan iimaankiinu tan ma taab noqonayo weeye ma kaamil noqonayo xataa taxaabo ilaa isjeclaataan ficilku sidan buu ku yimi walaa tu'minuu riwaayaadkuna guud ahaan sidan usuusha iyo riwaayaadku ku wada yimaadeen si kale ma jirto gees marka laga eegana labadaba laadu naafiye weeye naahiye maaha naafiye meye naahiye ma hadday naahiye tahay waxay dee ahaan layd ficilku sax majzuum buu ahaan la laakiin maanta waa naafiye oo ficilkani waa ficil marfuuca nuuntii rafcaduna meeshu ay kaba maqan tahay waayo naasib ma jiro jaazimna ma jiro nuuntiina way dhacday ususho dhanna waa tan maxaa taa keentay oo kale waa luqa carabeed oo la yaqaano oo waxaa carab jirta oo laba fasexa iska noqonaysa ama ay tahayba macruufo aho iyadoo naasimna jirin jaazimna jirin in nuunta rafcada la gooyo waa luqa iyadana luqaadkii carbeed kaba mido markaa luqadaasu kuba yimi dee kolleyna labadaasun maaha suurooyin kaleo loo gooyaaba way jiraan oo haddii dee nuun tawkiida iyo ficilka gasho kol kol laba xalo xadfiga iyo ay banaanto marka nuunta nuunulqaayana ay raacdo oo kale in la xadfo iyo in markaas waa jaa-isa iyada taasna Eh, lakiin iyadoo naasib jirin jaazib jirintaas iyadna waa luqa macruufo xadiidkuna taasu kuba yimi ee eh, asalku wuxuu ahaa la walaa tu'minuuna saa markaa laa tadkuluuna tooraba ay utaayeg laa tadkuluuna inay tadna laa tu'minuuna ay noqoto ayay ahaan layd markaa xaggii kale dee luqadii inaga inagu badnayd ee naqaanay eh, ama dee aan dabdineen garanaynay markay noqoto walaa tu'minuu macnaa walaa tu'minuuna weeye macnuhu ma rumaynaysaan xataa taxaabo oo iimaankiinu ma taab noqonayo ma buuxsamayo xataa taxaabo ilaa isjeclaataan oo idinku a isjeclaataan iimaankiinu ma noqonayo ma de waa jacaylka muminiintu ay isjeclaanayaan muslimiintu ilahay daraadii iskuma jeclaanayaan waa ti aynu xalay soo maray laa yuxibuhu ila lilah an yuxib almara laa yuxibu ila lilah de taasi iimaankii bay kaba mid tahay bal wixii iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa lagu helaya kaba mid tahay haddaba iimaankiinu ma taab noqonayo weeye ilaa isjeclaantan xataa taxaabo rasuulku markaas salawaat ullaahi wasalaamu عalayh wuxuu yihi awalaa adulkum maydin tusaa calىa شhayin shay maydin tusaa idaa facaltumuhu haddaad samaysaan taba taxababtum de waa kanoo iimaanka kamaalkiisa jacaylkii dadku ay isticlaanayaan muslimiintu ayuu kuba xidhan yahay taas buu kuba xidhan yahay dee jacaylkooda isticlaadaanna dee waxaaba ku sugan iyo quwadoodii iyo taas baaba kuba sugan iyo taan haddaba maydin tusaa shay haddii aad samaysaan ay isticlaanaysaan oo khaslada ay helaysaan ya bela ya rasuul allah markaa rasuulku muxuu yihi afshu faafiya asalaama salaamta baynakum dhexdiina oo waa taas baa dariiqii iyo wasiiladii jacaylkaba noqonaysa taasaa isukiin soo dhaweyneysa oo waxaa xataa dadkii isdiidanaa isdhacaye markii hore kala baydhaya hadday isa salaamaan ee hajirgii iyo xeed wixii ay isu hayeen iyo wixii meeshuu kaba baxayaaba waa waxaa la iskuba jeclaanayo haddaba salaamtii faafiya faafinta salaamtuna waa sidan xadiidkii hore kusoo marnay calىa man carafta waman lam tacrif taas baa faafin noqonaysa oo markaa ifshaaء salaam iyo wataqra'u salaama calىa man carafta waman lam tacrif waa macno keliya leeyihin o wax keliyaoo salaamtoo la faafiya iyadoo garasho ay ku xidhnaato ama si khaasiya taas maaha ee waa ruux kastoo muslim oo kaasoo warbaxayba la salaamayo salaamtii sharcigeed taas baa ifshaaء salaam noqon taas baana keenaysa jacaylkan iyo isu soo bal dee isbarashay keeni isjeclaanshahay keeni isu soo bal mثalا taas baa bal markaa xadيidka waxaa inooguba sugan alxaظ الcaظيم عalى ifshاء السلام وbdlh للمسلimiiن kulim waa cibaarada nawowi boorin adag oo la boorinayo salaamta in la faafiyo dadkii muslimiinta ahaa dee waxa weeyaan ruux la garanayn ruuxaan la garanayn ba la salaamo sida xadiid waxaana ka cabirayaa sheeko wasalaamu awalu asbaabi ta'aruf wa miftaaxu istijlaab almawada wa fi ifshaa'ihi tamakunu ulfati اlmuslimiina bacdhm libacd wa idhaaru shicaarihim ilmumayiz lahum can gayrihim min almilal wuxuu leeyahay asbaabta dadka isku soo dhoweysata ugu horeysaabay salaamtu tahay jacaylka iyo waxyaalaha keenana iyadaaba furo u ah faafitaanka la faafiyana ulfadii muslimiinta iyo isku duubnaantoodii iyo midnimadoodii baaba ku lagu makansanaya shicaarkii iyaga dadka kale ka socaya assalaamu calaykum tan oo dee dad umuwar dadka kale kaba socaya milalsha kalena oo la muujiyana way kuba sugnaanaysaa waxaanu leeyahay waxaa intaa dheer maca ma fiihi min riyaadati nafsi waluzumi tawaadac ruuxa cid kasta uu la kulmo salaamaya waa ruux mutawaadic ah oo dee ruuxan inuu kibir kuma jiro waxaa dhici karta inuu dee dadka qaar un salaamuko qaar kuna iskaba weyneeyo tawaaduci naftii oo la layliyo dadkii muslimiinta xurmadoodii la gorto xurumaadkoodii la weyneeyo waa hadal imaam nawowi radia allahu tacala canhu cibaaraadkiisii dee aad usal macaana ee lagu yaqaane bal taas baa kuba sugan oo bal matalan taas bay noqon kale xadiidkuna wuxuu waabata de macnihiisi waa inoo cadiy waxadaثanii زuhayr bnu xarbin qaala anba'ana jariir can اlacmashi bihada اisnaadi waa isnaadkii makaan kaba soo baxnay acmashuu ka warinaya can abi salix can abi hurayrata qaala waxaanu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qasamkanu baa ka horeeyey wاladii nafsii biyadi laa tadkuluna الjanaةa xatى tuؤminuu walaa tuminuu xataa taxaabu bimili xadiidi abi mucaawiyata lakin qasamkun baa bilowgiisa rasuulka ilahi uu kuba dhaartay ilaah naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee janno ma gelaysaan ilaa imaan laydinkama helo iimaankiinama taan noqonayo ilaa isticlaataan haddaad doonaysaan waxaas de markaa samaysaan ad isticlaanaysaan salaamti faafiya wallahu subxana wa taala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant